alxamdu لله asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi صلى allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi وسلم baab lhiba hibada waxaa la idhaahdo ayuu baab yahay waxaynu ku jirnay marka hore baabulwaqfi oo aynu ka soo baxnay waqfiga kollay kutubta fiqiga isagoo aada faahfaahsan baad ku arkaysaan markaa dee dhul baa la waqfiyi karaa amba dhir baa la waqfiyi karaa amba shay asalkiisa lalahayo intifaaciisa lana waqfeeyo waqfigu markaa dee shareecada fadli weyn buu kuleeyahay oo qofkii khayr weyn baa uga soconaya alhiba wa bimacna alcaطaa wa deeqda iyo wixii la bixiyo marka culimadu waxay sheegeen saddex arrimood waa alhiba walhadiya waالsadaqa saddexdaasay ka hadleen oo waxbay saddexduba wadaagayaan dhinac marka laga ego waa qof waxa la siinaya un horta waa waxba la bixinayo laakiin mid ataqarub ilى اllahi baa loola jeedaa ida kana yaqsudu caطaahu ataqaruba ilى اllahi subxaanahu wa tacaala hada yusama sadaqata taa maxaa la odhanaya sadaqo marna wuxuu la jeedaa ida kana yaqsudu caطiyatahu aw caطaahu atawadud wataxabub ilى اlmucطى fahada yusama hadiyata marna taqarub lama jeedo in ilahay ugu dhawaado lakin wuxuu la jeedaa ataxabub watawadud inuu isjeclaysiiyo oo qofka ay isku jeclaadaan amba dee wanaaggu muga jeedaa qofkaa qalbigiisa soo jiday iyo wanaajibu isleey marka kaana hadiyad baa la dhaha maxaa la dhahdaa hadiya marka aanu labadaa midnaba ula jeedinba ataqarub watawadud midnaba aanu la jeedinahay ida lam yuqsid biicطaa'ihi aw caطaahu atasaduq ataqarub ilى اllah iyo wataxabub atawadud aanu ula jeedina maxaa la odhanaya mujarad cadaa bixin caadi u bixinayo un ay tahayna hiba baa la odhanaya dabeedna markaa waqfig waxaan kole ognahayba dee bayca waxa soo gudagelaya maalkii laysa siinayo o dhan kuwa la kala iibsanayo ila dhimka iib maaha xataa waqfigii hibadii wax iiba maaha waxbaa inta badan laga yaabaa inay kaa hadiyada laftigeeda in mararka qaarkood bu uga jeedaa adigana waxa lagu siiyo oo qofka madaxda kale marka wax siinayo shareecadu markaa way dhiirigelisay waxyaalaha dadka dee tusaale ahaan hadiyaddaas oo kale markaa alhiba imika macaa hadiyaddii baa soo gudagelaysa sida daahirkaa ka muuqata xadiis baabka wa can nucmaan bn bashir radi allahu canhuma nucmaan bn bashir alansaariy radi allahu canhuma ana ana abaahu aabihi ataa bihi wuxuu u keenay ataa ay jaa wuu keenay bihi ay binucmaan nucmaan buu u keenay rasuul اllahi salى الlaه alay sl rsulka aleh oo faqaala wuxu uhi inii naxaltu bnii inii anigu naxaltu waxaan siiyey ibnii inankayga hada kana gulaaman adoon baan siiyey kaana lii anigu aan lahaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay sl rasulku wuxu uhi akullu waladika ubadkaaga oo dhan naxaltahu midla hada miyaad kanoo kala siisay markaa ilmo kastaoo umadkaaga ka midoo dashay miyaad gulaam siisay faqala wuxu uhi laa maya faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasulku markaa wuxu uhi farjichu cesho haddaba inankaa gulaamka aada siisay kala noqo oo ka celi wa fii lafdi lafdi kale wuxu aha faاndalaqa abi aabbahay baa tegey inطalaqa abi ay dahab abi ila nabiyi salى اlah alay sl nabiguu u tegey liyushhidahu si uu usoo markhaati geliyo calaa sadaqatihi sadaqadaa uu siiyey waa hadiyadaas uga jeedaa iyo hibadaas faqaala wuxuu uhi afacalta ma u samaysay buu nebigu uhi alay slat slam haadaa sidan haadaa kanaad samaysay biwaladika ubadkaaga kullihim dhammaantood qaala wuxu uhi laa maya qaala wuxu uhi itaqu llah rasuulku wuxu uhi markaa alayh isalaatu wasalaam itaqu llah war ilaahay ka baqdoo wacdiluu cadaalad sabee beyna awlaadikum ubadkiina dhexdooda farajaca abi aabbahay baa noqday oo faradda tilka sadaqa sadaqadaa iyadaa u celiyay mutafun caleyh wfii riwaayati lmuslimi qaala wuxuu ihi faashhid buu nabigu yihi alayh salatu slam markhaati geli calaa hada arrinkaasi hayri aniga cid aan ahayn anuu haddaba markhaati ma galo dulmiga kama markhaati noqdeen fa inii laa ashhadu calaa jawri ba xadiska qor jirto anuu dulmiga iyo jawrka markhaati ka noqon maaye cid aan aniga ahayn markhaati ka dhigo uma qaala wuxu uhi ayasuruka isagoo rasuulka kusii adkanay alayh salatu slam ayasuruka ma ku farxaysaa an yakunu laka inay ku ahaadaan ubadkaagu fi lbiri xagga samafalka sawaan qaar kuu siman tasaawiin fi birig inay ka sinaadaan inay kuu samafalaan oo niyada ay kaaga wada samafalaan qaala wuxu uhi balaa qaala wuxu uhi falaa idan falaa hadaba maya falaa maya idan hadaba hadii aad sidaa doonayso falaa ay falaa tucdi waaxidan minhum duuna alaakhariin mid keliya ha siinina haddaba kada idan idaa kunta tuxibu an yakunuu laka fi lbiri sawa idan taas saasay utaagantah idaa kunta tuxibu an yakunuu laka fi lbiri sawa xadiiskani waa xadiis macruuf oo nicma bnu bashiir riwaayaadka uu fara badan yihin kusoo aroray hooyadii waxaa la jiray camra bintu rawax camra bintu rawaxa iyadna ansaarta ka mid ahayd waxay walaalahayn saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi bin rawax markaa wuxuu sheegay nucmaan binu bashiir wuxuu yihi markii uu aabahay i siiyey hooyadii baa tidhi anigu raalli noqon maayo ilaa iyo aada rasuulka soo markhaati geliso markaa waxay islahayd qiyaastii si aanu ugaga noqonin inuu siiyey arrintaa rasuulkuna markhaatiha ka noqdo oo laga yaabaa inuu ubad kale uu lahaa laakiin waxaa u badan tahay wallahu aclam ina ubadkaa kale qaarkood aanay aanay ay kasoo jeedeen matalan hooyo kale dabeedna markaa waa tan le markhaatiga haddaa inaad siisay inaan kaa markhaati soo geli rasuulkuna alay slat slam sidan adag buu ula hadlay oo itaqu llaha bayna awlaadi siyaabo badan buu wuxu tusayo waa kaa tilmaamay arrintaa laakiin muhiimadda waxa weeyaan uu sheeku imika usoo qaatay hibada iyo hadiyadda sadaqana waa lagu tilmaami karaa marka qaarkood magacaa sadaqa waayo aabihii sadaqa ugamu ujeedin inuu dee ataqarub ila allah inuu ilaahay ugu dhawaado oo keliya ee ilmihiisan inuu isjeclaysiiyo wanaajiyo doonaya dulmina samee isagu ismu lahayn masalada muu garanay de marka hore markii uu masaladu u ka noqday cilmi dhanna dee waa laga faa'idaystay oo in ubadkii xagga cadaaladda laga sima ubadkaa laga qaadan xagga cadaaga hibadaasina inay shareecada ku banaan tahay waa laga qaadanaya waayo rasuulku alayh salatu slam miyuu diiday hiba ahaan miyuu diiday mise wejigay u dhacday u diiday ya wejigay u dhacday rasuulku u diiday alayh isalaatu wasalaam oo ah inaanu ubadkii wada ka simin laakiin asal ma diidinte hadduu markaa ubadkiisa o dhan toban ay yihiin oo mid kastaba siiyo dee inay banaantahy baa laga qaadanaya oo ka siman waxaynu ognahay dhalka iyo miiraaska inay ku kala duwan yihiin labka iyo dhadigyo ay de kala duwan yihiin ay kala badsanayaan lidakari mithlu xadi alunhayeyn marka culimada islaamku raximahum اllahu jamiica qaarkood baa qadiyadda ah maray waxay idhahdeen inanka iyo inanta waa loo kala badinaya sidaa ilahay uqeybiyey marka cadiyadan kale aan dhaxalka ahayn ya inta aad matalan haddaad boqol siiso inanka inantana conton baad siisa ayaad siinaysaa culimada qaarkoodna waxay leyihin maya rag iyo dumar way ka sameeyiin qadiyadaas waana si aad muddo wallahu aclam agta haddaba mararka qaarkood xaalaad gaara oo kale waa loo kala badin karaa waxa weeyaan micumudani xaaladda tusaale ahaan mid baa dee xanuunsanaya dhakhtar u baahan midna uma baahna ama nin weyn baa imika mid baa qaan gaadhay oo doonaya inuu guursado kanna weli markaa qaangaadhba maaha kan dee guursadayna lacag buu doonaya amba maal buu doonaya in la siiyo xaaladdan iyada duruuf gaara ah haysta marka ama kanaa waxbarasho dheeraada ayuu u baahan mid baa jaamacaddii ku jira midna muu gaadhinba ee markaa meel dhexu maraya kani markaa kharash dheeraad u baahan yahay taasi culimadu waxay dhaheen dulmi noqon mayso xaaladda ayadaa dultaas keentay taasi dulmi noqon mayso waa loo kala badin kara masalada kale aadka muhiimka ah, xadiista damar ay caddayn doontana waxa weeyaan in waalidku waladkiisa wixii uu siiyey la noqon karo laakiin waa maxay waa hadiyadda iyo hibadaas ee nafaqadii waajibka ku ahayd lama noqon karo ilmihi wixii ay ahayd waajib inuu siiyo oo uu cuno ilmahaasi xaaraan bay ka tahay waalidkii markuu siiyo inuu kala noqdo marka qadiyadani taa waxay ku gaar tahay un waalidka in taasunbaa markaa laga noqon kara ee cid kale xadiisa daba aynu arki doonaa ee rasuulku tashbiih aada u dheer uu ku sameeyey tashbiih aad u xun uu ku sifeeyey cadaaladdu meel kastayna gelaysaa markaa laga qaadanaya cadaaladu de ubadkii bay kasoo bilaabmaysa halkaa markaa waxaa laga qaadanaya de cuqdada iyo inay ubadka qaarkood waalidkood ku dhagaadkaadaan asbaabaha ka qeyb qaata waxaa kamida ah waalidka laftigiisa qalbiga ka warran dee qalbiga qaarkood ba laga yaba inu kasii jeclaado de ya oo mid baa laga yaba inu sii dhaganuguliyay waxyaalahaas oo kale taa qalbigu de waa gaar iyadu lakin cadaaladii dusha muuqatay waa inuu si gaaro ah rasuulka caleyh isalaatu wasalaam iyo ilaahay subxaana watacaala siduu u ilaaliyey ee cadaalad iyo wax kastaba ugu ilaaliyey iyo siduu hadalka rasuulka ugu adkay inaanu qofna uga gabanaynin baa laga qaadanaya akula akulu waladika naxaltahu annixla caddaana way noqotaa wujuubna iyo faralna way noqotaa sida aayadda qur-aankaa ku jirta halkan iminka markaa naxaltahu ee acطaytahu weyaan ma siiso akulu bidami laami iyo akula bifadxi laam labadaba loo akri kara oo akulu haddii waa mubtada laga soo qaaday haddii akula la ihahdana ficil baa ku camal falaya وعن بن عabاس رضي الله عنهma qال wuxuu hi qاla النaبiyu slى الlaهu عليه وsلم wuxuu uhi alcaayidu ka ku noqonaya fii hibatihi deeqdiisii uu bixiyey iyo hadiyadiisii kalkelbi waa sidii aygii yaqiu matagaayey ثuma yacuudu kuna noqonaya markii dambe haddana fii qayhi matagiisa mutafq عaleyh wa fii riwaayaة الbخaarي waxay ahayd laysa lana ma ma lihin anagu mثl saw ay aلصfaة isaw sifada xun haddaanu nahay muslimiinta iyo tusaalaha xun alladii kii yacuudu ku noqonayey fii hibatihi deeqdiisa kalkalbi waa sidii ayga yarjicu ku noqonayey fii qayihi matagiisii ku noqonayay xadiiskan iyo xadiiskii ka horreeyey waxaad moodaa inay iska hor imanayaan sha awgeed buu sheiku labadaba u keenay oo si xikmadaysan buu sheeku axaadiisa u keenaya markuu mawduuca ka warramayo xadiiskaa hore muxuu tilmaamayay inuu la noqday nucmaan bashiir inuu kala noqday nucmaan oo rasuulkuna yuhi alayh sala slam la noqda halkana rasuulku muxuu tilmay alay sla qofka hadiyaddii iyo hibadii uu bixiyey ku noqonaya inuu ka dhigay ayga intuu matagay haddana matagid buu cunaya markaa waxaa dee lagu qeydisaynu jawaabta horeba ku bixinay wixii waalidku uu waladkiisa siiyo ee hibe ah, uu kala noqon karaa uu la noqon karaa xadiiskaa hore kasoo reeba laakiin wixii kale lalama noqonayo qof baa qof wax siiyey dabeetna haddana ii celi buu waxa uu shabahay qofkaasi aygaoo aygu marka hore tusaale xun baa inta badan loo soo qaata uu matago matagu markaa markiisa horeba dee wax wanaagsan maaha haddana matagiibuu dib cunay oo aygu markuu gaajoodo saxaradiisa iyo matagiisa iyo wixii kasoo horbaxaba <laughs> wuu socodsiinaya kana sidaasoo kale u shabahay haddaanu nahay muslimiintana tusaalaha xun iyo sifada xun qaadan mayna buu yihi rasuulku lehi alayh isalaatu wasalaam ah. xataa hadduu qani ahaa marka hore isagoo taajira buu ayuu nin siiyey hadiyad wanaagsan iyo hibo wanaagsan faqiir buu noqday ninkiina dee xoolihiibu halkan ku haystaa oo arisiniyo dee saasaa noqday ma jirto laga aqbali maayo an ibn cabas radi allahu anuma qaala qaala nabiyu sala allahu alay sl sl wuxu uhi alcaydu ka ku noqonaya fii hibatihi hibadiisii uu bixiyey kalkalbi waa sidii ay yaqii matagaya uma yacuudu fii qayhi matagisi u noqonaya mutafaq aleyh wa fii riwayat bukhaari laysa lana malihin mathalu saw sifada xun malihin aladi mathal waa alwasf wey o kale alwasfu asaw aw su labadaba la ka aladi kaasoo yacuudu ku noqonaya fii hibatihi kalkalbi waa sidii ayga yarjicu ku noqonaya fii qayhi matagiisa وعن بن cمر وبن cabاsi رadي الlه عanهm عن النabiyi slى الlaه عليه وsلم qaala wuxuu yihi laa yaxilu xalaal maaha lirajuli ninkaasoo mslimi an yucطiya inuu bixiyo alcaطiya deeq inuu bixiyo bixiyo ثuma yarjica fiiha dabeetana uu ku noqdo ila اwaalida waalidka mooyaane fيma yucdي waladahu wixii uu siiyo ilmihiisa rawahu أحmed والarبcة وصxaab التirmidi وبن xibaan والxaakim markuu sheeku labadii xadiis keenay xadiiskii kala saarayay maslada faahfaahinayena waa uu kusoo xigsiya adna وعن caiشha رadي الlahu canha qalat waxay tihi kana rasuul الlahi salى الlaه alay sl ui kaana rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulku waxaa yaqbal mid aqbala alhadiyata hadiyadda ayuu aqbali jiray oo wayuhiibu calayha waanu ka abaalin jiray uu ka abaal gudi jiray yuhiib calayha ay yجزي alhadiyata liman ahda ilayh ciddii hadiyadda usoo hadiyeysay ayuu isna hadiyad kale amba wax kala siin jiray rawahu lbuhaariy marka xadiiska waxa laga qaadanaya rasuulka alay slat slam hadiyaddu inaanay xaaraan ka ahayn waayo iyada loogama jeedin ha ataqarub ilى اllah lakin sadaqadu maxay ka ahayd dee xaaraan bay ka ahayd rasulka alayh slatu slam sadaqada isaga iyo ahlbeytkiisa inkastoo culimadu in badan oo kamid a ah ay leeyihiin sadaqada rasuulka ta waajibka iyo ta sunahayba labadaba xaaraan bay ka ahaayeen lakin ahlbeytkiisa ta sunaday xalaal bay u tahay ayay culimo badan ku tegeen saynu horaba markaynu sekada maraynay waa inoo soo mara hadiyadda in la aqbalo markaa waa laga qaadanaya in qofka lagu celinin walow shay yarba ha noqoto waxaa kaloo laga qaadanaya qofka hadiyada bixiyey isna in loo abaalgudo oo hadiyada wax laga siiyo iyadoon arrintaasi laazim ahayn amba waajib aanay ahayn wa can ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu wahaba uu siiyey rajulu nin lirasuuli lahi sal l rsulka alla usoo hibeeyey naaqatan hal fa ahaabahu calayha dabeed rasuulku uu ka jasaayi uu ka abaalmariyo waxbuu ka siiyey faqaala wuxuu yihi radita ma noqotay ay radita oo kale u udhintay ma ma qancday oo hadiyadaadii abaalmarinteedii ma dhamisratay qaala wuxu uhi laa maya fazaadahu u kordhiyo faqala wuxu uhi radita qaala wuxu la fazaadahu qaala radita qaala nacam rawaahu axmed wasaxahu ibnu xibbaan xadiiska inkastoo markaa la isku khilkhilaafay xagga sixadiisa laakiin xadiiska horuu sii caddaynaya rasuulku wayuhiibu calayha markaa inta badan waxaa laga yaabaa qofku cid ka sarreysa marka wuxuu hadiyeynayo waxbuu ka doonaya markaa xadiis dambana wayn arki doonaa inuu la noqon karo baabal markaa culimad badan ay sheegeen oo hadiyadaas waxaa kaloo culimadu sheegeen qofka mararka qaar kood baanad hadiyadda ka aqbalaynin inaad ka aqbasha ay xaaraamta horta hadday xaaraana tahay ama wax kale dee taa iyadoo aynu garanayna lakin markay tahay waxa weeyaan qofka aada og tahay inaanu niyad ahaan arrintan aanu ku qanacsan inuu kusoo hadeeyo laakiin khajalan oo xayaan minka inuu khashilaad iyo xishoodu kaa xishooday uun ya isagoo arrintaas ay ku culusay ama aanu raalli ku ahayn e, laakiin uu xishoodu xishoonayo awgeed uu isiday oo bal hadiyaddaa iska un ma garanay taa waxay culimadu yihahdeen waa waa akl min amwaali nnaas bilbaadil bay noqonaysaa xaaladda ayada oo qofka ka aqbali maysa maxaad ku garanaysaa dee qaraa-inta kolleyba ku xeersan baad ku garanaysaa qaraa-inta ku xeersan baad ku garanaysaa an jaabir radi allahu canhu qala qaala rasuulu lahi sala lah ala sl rasulk wuxu uhi alcumra liman wuhibat lahu mutafun caleyh waxaa laga yaaba ciwaanada kutubta qaarkood ad ku aragto baabu lhibati haye wاlcumrati wاruqbati marka ti labadaasuu gelayahay labadaa dambe ayuu gelayahay wuxuu sheekhu uga riwaayaadka qaarkood uga jeedaa kutubta qaarkood uga daayeen waa hibada laftigeeda ayay soo gudagelayaen labadaasi laakiin waxay kaga duwan yihiin wax gaara la socda oo wakti gaara lagu xadidaya waynu arki doona wa fii lafdin fandalaqa maya wacan jaabir radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl slm uxu alcumra shayga lays cumri siiyaa liman wuhibad lahu ciddii loo hibeeyey baa iska leh liman cid bay u wuhibat lahu la siiyey mutafaqun aleyh walimuslim amsiku haysta rasulku yuri alay slat slam ku haysta oo idinku xaggiina ku haysta amwaalakum maalkiina maalkiina iska haysta walaa tufsiduuha ay walaa tuhrikuuha hana baabiinina fasaadkii kale ma aha xumaa iska baabiinina oo bixintaa aad ku bixinaysaan hadiyad bixinaysaan ha iskaga baabiinina fainahu arrin wuxuu yahay man acmara qofka bixiya cumra qofka cumri siiya cumra shay cumraa fa huwa fa hiya cumradaasi liladii kiibay u ahaatay ucmirahaa la siiyey xayan wamayitan xayan hadduu nool yahay iyo wamayitan hadduu dhintay iyo walicaqibihi tafiirtiisa oo macnaheed waay waa maal uu la wareego rasmiya weyaan isagu oo xataa isaga laga sii dhexlayo wa fii lafdin inama alcumra cumradu waxay ahaatay alati taasoo ajaasa rasuulu lahi sala lah ala sl rsulku uu baneeyey an yaquula inuu idhaahdo hiya laka aday ku ahaatay walicaqibika iyo tafiirtaada fa ama ida qaala hadduu idhaahdo hiya laka macishta hiya laka aday ku ahaatay macishta intaad nooshahay fa inahaa tarjicu ilaa saaxibihaa saaxiibkeedii ku noqonaysa qofkii bixiyey bay ku noqonaysa wali abi daawud wanisaayi laa turqibu walaa tucmiru faman urqiba shay aw ucmira shay-an fahuwa liwarasatihi shaygaasi warasadiisu ahaanaya alcumra waxaa laga keenay min alcumri baa laga keenay oo markaa waa maxay an yaquula lishaksin acdaytuka hada daar muddata cumrika waa tusaale ahaanune acdaytuka hada shay hada daar hada kada muddata cumrika intaad nooshahay ayaan ku siiyey isla iyadun baana markaa arruqbaa lagu tilmaamaya haddana isla iyada laftigeeda ayaa maxaa lagu tilmaamaya arruqba oo maxaa loogu tilmaamaya waxaa laga keenay raaqaba yuraaqibu waa ilaalinta amba sugidda uu sugayo kullu waaxid minhumaa yarqubu bimowti saaxiibihi ba cilmadila mid kastaaba muxuu sugayaa ka kale dhimashadiisa oo hadduu dee dhinto way usoo noqonaysa la wanka kuhi intaad macishta intaad nooshahay ayaan ku siiyey kanna wuxuu isleeyahay armuu kaa hor dhinto aad iska haysatide marka aruqbaabay taasina noqotay ya yarqubu waa sugitaanka oo qof sugayo wax ka sugayo isla markaa cumraana saasoo lama guxi isla markaa labadoodaniba waa hibaday haddana soo gudagelayaan oo laakiin maxay kaga duwan yihin hibadii ahayd qaado ayaa waxay kaga duwan tahay hiya laka macishta iyo wax lamid ah haddaba saddex arrimood baa markaa culimadu kala soo baxeen halkan cumrada iyo rugbadaas inuu idhaahdo hiya laka macishta hiya laka macishta hadduu idhahdo hiya laka macishta hadhow qofkii dib bay ugu soo noqonaysaa kii bixiyey waayo waa shardi o de waxay ka dhigan tahay inuu ku dhawaado qofku gurigaa shan sano ku jir shan sano kadib waad ka baxaysa saasoo kale shabahda waana u banaanta ixsaanna qofkii uu sameeyey intaad nooshahay iska intifaac ku intifaac iyo inuu idhaahdo hiya laka walicaqibik hiya laka walicaqibik adiga iyo tafiirtaada iska leh markaana dib ugu soo noqon mayso waayo muxuu raaciyey walicaqibik cidda adiga kaa sii tafiiranta markaa macnaheed waxay ka dhigan tahay hadduu dhinto qofkii la siiyey cumrada muxuu noqonayaa xoolahaas maxay gelayaan dhaxal bay gelayaan warasadii mar hadday dhaxal galaanna kii bixiyeena waxba kuma yeelanayo oo dhaxalkii meel kama soo gelaya labada arrimood markaa waa waadix maxaa soo hadhay waxa soo hadhay ba idhahda inu ihahdo hiya laka inu ihahdo hiya laka adaa iska leh inu ihahdo oo aanu raacinin maacishta iyo walicaqibika iyo wax lamid markaana waxay noqonaysaa in sii horay la mid noqonaysaayo hiya laka walicaqibik ayay taas ay raacaysaayo weligii isagaa iska yeelanaya oo caddaa mar hadduu idlaaqay oo aanu waxba ku qeydin nolol aanu ku qeydin qofkaas isagaa iska qaadanaya la siiyey kii bixiyey kumalaha waxba laakiin hadhow haddii intuu macishta uu yidhaahdo dabeet qofkuu dhinto uu ka soo ceshado uu saxayay oo dhaxalka lagu dari waa laga ilaalinaya waa saas haddaba rasuulku alay slat slam wuxu uhi si aydan uga murugoonin oo aydaan qofkii maxaad amba wax lama aanu imanin hadda rasuulku waa kan markaa tilmaamay in wax la bixiyo ama laakiin maadaama aad is qofka hadhow haddana wax ka soo celi marka hore oo maalkaaga iska haysa ha fasaadinin marka fasaadkan wuxuu yihi sheikh ibn cuthaymiin raximah llah loogama jeedo de fasaadkii xumaanta ahaaye dembiga ahaaye waxa weeyaan waa baabiintii maalka maalkaaga aada haysatay waa intaasood dee markaad wixiiba bixisaa ad iska faqiir noqotaaye waa halaagin oo xadiiskii nabigu tilmaamay alayh isalaatu wasalaam waxaa la tamaniyi karaa un laba qof baa la tamaniyi karaa walaha rasulku alayh isalaatu wasalaam waxay haystaan oo laa xasada ilaa fi ithnatayn rajulun aataahu llahu maalan ayaa ku jirtay fasalladahu calaa halaakatihi bilkhayr oo ilaahay uu ku imtixaamay inuu ku bixinayo markaa maalkii mu halaagina meel wanaagsan baaba ku bixiye xagga marka laga eego maalkiisi inuu isaga ay ka baabadey o kale wey marka ifsaadkana waa taas o kale lamid an jaabir lahu anhu qaala qaala rasuul lahi sal lah ala sl rsul u alcumra shayga laiscumru siiya liman uhibat lahu ciddii loo hibeeyo iskale walimuslim amsigu calaykum amwaalakum waar maalkiina haysa walaa tufsiduu ha iska baabiinina fainahu arrin man acmala cumra qofka bixiyo cumro shay qofka cumri siiya shay cumri siiya fa hiya iyadu liladii kiibay ahaatay ucmiraha la siiyey xayan hadduu nool yahay wa meyitan hadduu dhintay iyo walcaaqibay tafsiirtiisa marka xadiiskaasi imika u ilaaqayo haddiiba uu qof idhaa muddata cumriga ama maacishta uu sidaa idhaahdo waxaa laga qaadanayaa inuu dee aanay dib ugu soo noqonaynin laakin axaadiistu way isfasiraysaayo waxaa odhanaya xadiiskan damba dee sii faafihanay sida lafdigan un kamid ah. wa fii lafdin inama alcumra waxay ahaatay sheegaya laiscumri siyaalati taasoo ajaasa rasuulu lahi sala lah ala sl rasuulku uu baneeyey qofku weligiis ka haysto an yaquula inuu ihahdo hiya laka adaa iskale qof wali caqibika iyo tafiirtaada ama ida qaal haduu h lakamaa cishta intaad nooshahay markaa uu qeydayay fainaha tarjicu ilaa saaxibiha xadiiskana markaa sii faahfaahiyey riwaayadiisaas waliabi daawud wanasaa-i laa turqibu ha ka sugina walaa tucmiru ha cumri siinina faman urqiba shay-an qofka shay la cumri siiye laga sugayo aw ucmira la cumri siiyo shay-an fa huwa liwarasatihi waxay u ahaatay warasadiisa wa can cumar radi allahu canhu qal wuxu uhi xamaltu calaa farasin faras baan ku qaaday fii sabiili illah alle dartii baan ugu bixiye waqfi aan uga dhigay on in jihaadka lagu galo fa adacahu waxa dayacay saaxibuhu kii iska lahaa fa danantu waxaan maleeyey anahu baayicuhu inuu imin doono biruksin wax jaban inuu ku imin doono fasaltu rasuula اlahi salى اlahu alay sl rsulka ayaan weydiiyey can dalika arrinkaasi faqala wuxu uhi laa tatbachu laa tabtachu ha iibsanin wa in acdaakahu ha kaa siiyo bidirhamin dirham ba ha kaa siiye alxadiis mutafaq caleyh xadiiskasi markaa xadiiska waxa ku jirtay waxaan arkay bu uri faraskii oo dayacanoo qofkiina uu iibinayo kii aan siiyey faraska dabeetna waxaan doonay bu inaan ka iibsado markaa rasuulku weydiiyey alay sala sl rasulku wuxu may waxaana ku jirtay ha ku noqonin calaa sadaqatik sadaqadii aad bixisay dib ha ugu noqonin hana ka hana iibsanin dirham ba hakaa siiyo waa taqliil waa yarayn dirhamku dee farasku dirhamku ka qaalisan yahay xataa wax jaban ba hakaa siiy haka iibsan culimadu halkaa waxay ka qaateen sekadii qofku uu bixiyey iyo sadaqadii uu bixiyey inaanu iibsanaynin inaanay banaanayn inuu iibsado iminka qof haddii seke la siiyo dee qofka lagu ka iibsan karaa taajir kalaah laakiin kii bixiyey kama iibsanayo waayo waa nooc xoolihiisii inuu doonayo inuu gaar haddana dib usoo ceshado wixii uu bixiye xamaltu calaa farsin fi sabil lah marka halkan maa laga qaadanaya fi sabiili lah badan baa yihi sadaqa keliya mu ahayn waqfi buu ka dhigay mee sadaqo ha siduu doona noqdo waa lasamid labadiba marka inuu qofkii dayacay oo cumar weyo haddana markaa dib lixijceliyo sidii talo ka inuu kaa dayacay weliba xoolihii ka iibso adigu fadanantu anahu baayicuhu biruqsin baan iyaan maleeyey bui waxaan yaqiinsaday ninkaasi siduu u iibinaya farsiga markaan eego inuu wax yaro jaban siin doono oo nin fi sabil lah iyo badan siin aanu hayn fasأltu rasuul الlahi salى ه alay slm an dalika faqala wuxu laa tatbachu ha iibs laa tabtachu ha iibsan wain acطaaka bidirham dirham baa kaa siiya وcan abi hurata radi allahu canhu can الnabiyi salى الlah alay sl qal wuxu uhi tahaado tahaadu wax isku hadiyeeye taxaabu waydin isjeclaanine waydin isjeclaan rawahu الbukhaariyu bukhaari baa wariyey fi adab اmfrad buu ku wariyey wa abu yacla abu yaclana wariyey biisnaadin xasan muxuu sheekhu adab mfradka ugu qeydaya haddii la odhan laha rawa bukhaari dee xadiis wuxuu noqon lahaa صaxiixa lakin adab mfradka sheekhu صaxiix umu qastina daciif iyo xasan iyo waxaba u leeyahy marka uu ka duwan yahy xadiiskana waa xasan xadiisku wuxuu tilmaamayaa faa'iidada hadiyadu ay leedahay min fawaaid اlhadya waa maxay anaha tajlib اlmaxabata bayna اlmutahadiin aw bayna اlmuslimiin waxbay dadku is isku soo dhaweyneysaayoo wuxu uhi imam shaafici wain kasurat kahurat cuyubuka fi lbaraaya wasaraka wasaraka an yakuna laha khafaaun تصtر بالسkاء fkل عyb يqطihi kama qila الskhاء haddii ceebahaagu dhulka ay ku bataan oo aad doonto inay ku qarsooraadaan sakaaga deeqsiga hebel waa siki ma maqasha asakiyu waa qof deeqsiga dee waxbixinta farabadi bui oo ceebahaaguna ay asurmayaan haddii kale durbaamay ku daba qaha <laughs> soo laakiin af xishoo weeyaanoo way ku ammaanantoona marka iyado laftigeeda waa siyaasadda wax lagu maamulo laftigeeda xataa dadka madaxda ah dee markuu kaa qaylqeylayo marka qaarkood fitnadiisa iska jeediyo oo dha waan iska sii haddaa isagoo si garanaysa waxaa laga yaabaa inuu fitnadiisu ay ka aamuso ka joogso raallihaada kolley waktigii sacaawi gaadhay labada saddexda labada xadiisa kale ama saddexda aan ku daray sdegdega وعن aنس رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sل وu uhi تhaadu wax isku hadiyeya faإن الhadيةa hadiyadu tasulu ay tanzicu wa tuziil waxay siibeysaa oo ay baabi'inaysaa السakيma السakيma waa الضaقina والxiqd waa caloolxumada iyo wixii qalbiga la iskuga hayo weyaan السakيma الxiqdu والضaقina وغayr dalik waxyaalaha qofka qalbiga lagu hayo rawahu الbزاriي بisnaadi ضaعيif sina daciifa ayuu ka wariyey xadiisku waa dacif macnihiisu lakin waa saxiix an abi hurerata radi allahu anhu qaal qaala rasuulu lahi sala lah ala sl u uui ya nisaءa almuslimaati dumarka muslimaadka ahow laa taxqirana yay yaraysanoo yaraysanin jaaratun gabadh jaaray ah, lijaaratiha ah, jaarkeeda yay ka yaraysanin walow firsana shaatin walow firsina shaatin walow habahu hadeeyeyso qanjaafil adhiye mutafaqun caleyh rasuulku ala sal slam wuxuu dhiiri gelinayaa inay dadka jaarka ahi gaar ahaan dee dumarkaa ah, inta badan si gaara iskaga sii warhaye inay jaarka kale ay wax siiyaan ay uhadeeyaan oo ay is oo maanta maxaad haysaa waxaan waa wax yar waxba uma taraya waxa aad sidada wa yar tahay ayaa laga yaabaa qoyska inay waxu tarto ambaba ay adiga faa'iido kusoo jido jaarkii ay isku jeclaadaan laa taxqirana jaaratun iyay yaraysanin oo yaraysanin jaaratun gabarhta lijaaratiha ay an tuhdiya lijaaratiha o macnaahaan saas yaa kusoo qadaran inay uhadiyeyso jaarkeeda walow firsina shati markaa waa halkan firsin rasuulku leeyahay waxba lagama cuno taas waa shay yar unbaa imka looga jeedaa kollayba dee taa hadiyada iskuma siiye qanjaafisha ma garanaysaan xaafirka ma garanaysaan waay xaafirku faraska qoobkiisa hoose soo maha adhigana maxaa la dha waay adiguna qanjaafilo cunay tali qadaarkaaga wadiga bay ku waa qanjaafil baa la hoose madow xoolu ku joogsadaan adhigu ku joogsado dee intaa miyaa la cunaa maxaa diiday haddaad cudso hadduu dhakhaatiirtu imka yidhahdaan kansarkaa lagu daweeyaa ka hor magaaladaba laga dhameynay an cumr radi allahu canhu an nabiyi sal l sl qala wuxu uhi man wahaba qofka hibeeyo hibatan fa huwa axaqu biha isagaa u mudan lam yaub maa lam yuhab calayha intaan laga abaalinin dib buu usoo ceshan karaa weyaan rawahu alxakim saxiix wlmaxfuud min riwaayati ibn cumar can cumar qowluhu hadalkiisi inuu yahay halkaa insha allah wixii faahfaahin aan ku wallahu aclam bila towfiq wasalam alaykum